وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وعلى الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الجعالة هذه تني أحكام الجعالة abaalmarinta axkaamteedii wo halkan sheekhu wuxuu uga hadlay jicaalada iyo axkaamta ay iska leedahay jicaalada luqa ahaan jiimka waxaa ku bannaan ilaa saddex xarako in la xarakeeyo in jiimka la godo oo la yidhaha aljucaala in la kor dhigo oo la yidhaha aljacaala iyo in la hoos dhigo wa huwa alasaxu sida luqa ahaan saxnimo badanna waa hoosdhigga hoosdhiggaasaa saxa labada kalena luqa ahaan way iska bannaan yihiin jicaalada markaa marka hore sheekhu waa noo tacriifin doonaa waa noo qeexi doonaa bal waxaa la yidhaaho jicaalo aljicaalatu jicaaladu luqatan min luqa xagga luqada ismun waa magac magacaasoo limaayo ladii kii u sugnaaday yujcalu huwa maaga lilinsaani qofka bini aadamka ah loo yeelo calaa shay-in liajli shay-in shay uu keenay dartiisna loogu yeelay ficaalada luqa ahaan waxaa la yidhaha qof bini aadama wax uu keenay waxa loo yeelayo abaalmarin loo siinayo ayaa luqa ahaan waxaa la yidhaha shicaalo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana iltisaamu ciwadin bedel laasimsigiisiiw qofkan inaad bedel siinayso inaad isku laasimiso bedelkaasoo macluumin la og yahay calaa camalin liajli camal shaqo la soo qabtay darteedna aada isugu laasimiso ciwadkaa inaad bixinayso camalkaasoo mucayanin ee la magacaabay xagga sharciga jacaalo waxaa la yidhaah qofku inuu isku waajib yeelo oo u iltisaamsado inuu bixinayo ciwad macluuma yacni bedel la og yahay inuu bixinayo oo uu ku bixinayo shaqo mucayana qofka u soo qabta shaqo markaas isagu uu magacaabay oo muqayana mucayana qofkii u soo qabta inuu laasimsanayo inuu ciwad siiyo iltisaamu ciwadin bedel laasimsigiisii weeye inuu bedel bixinayo inuu isku laasimiyo bedelkaasoo macluumin ee la og yahay calaa camalin liajli camalin shaqo darteedna uu laasimsanayo camalkaasoo mucayanin ee la magacaabay tusaale ahaan wuxuu leeyahay baadiyaa iga lumay oo waxaa iga lumay rati owraa iga lumay owrkaa qofkii ii keeno ii soo celiya waxaan isku laasimiyey oon isku waajib yeelay boqol dollar inaan siinay kaase waxaa la yidhaha sharci ahaan jicaala la yidhaha qof walba oo marka baadidaa kuu soo celiya ayaa wuxuu xaq u yeelanayaa wixii aada magacaawday inuu markaa uu qaato xaquu u yeela arkaanu اljicaalati haadihi tani arkaanu اljicaala tani waa jicaalada tiirarkeedii abaalmarinta tiirarkeedii qofkii shaqo kuu soo qabtay tiirarkiisii iyo masaladani tiirarka ay ku dhisan tahay arkaanu اljicaalati abaalmarinta tiirarkeedii arbacatun afar camalun shaqo waa shaqadii lagu qabanayo wa juclun abaalmarintii qofkii shaqada kuu qabtay wixii aad ku abaalmarin lahayd wasiiqatun siiqadii siiqadu waa hadalkii dhex marayey qofka abaalmarinaya iyo qofka la abaalmarinayo wa caaqidun qofkii heshiiska gelaya iyo qofkii heshiiska gelaya caaqid wuxuu kulminaa kii qarashka bixinaya oo abaalmarinta bixinayey iyo midkii shaqada soo qabanayay labadaba waxaa kulminaya magaca caaqid shuruudu camali iljicaala haadihi tani shuruudu camali iljicaala abaalmarinta shaqadeedii shaqadaas shuruuddeediiu halkan sheekhu wuxuu ka gudagelay shaqadaasi shuruudaha ay iska leedahay shaqada oo jicaalada abaalmarinta lagu bixinayo shuruudaha ay iska leedahay ayuu sheekhu inoo sheegay shuruudu camali iljicaalati abaalmarinta shaqadeeda shaqadaas shuruudaheedii halaaatun saddex saddex shardi ayaa loo shardin shaqada lagu bixinayo abaalmarinta an yakuuna fiihi fi lcamal camalka dhexdiisa waa inuu ku sugan yahay shaqada kulfatun mashaqo waa in horta shaqada aada lacagta ku bixinayso ay tahay shaqo qofka uu ku dhibtoonayo shaqo qofka uu ku dhibtoonayo waa inay tahay oo kulfo iyo mashaqo uu ka helay laakiin haddii qofkii tusaale ahaan mobel iyo waxbaa ka lumay markaasuu yidhi mobelkii waa iga lumayo qofkii ii keena waxaasaan siin markaasaa qofkii dee maba arkayne ilaa gadaashiisu mobeelkii yaallaa <laughs> gadaashiisaa uga soo qabatay markaasaa tihi waa ka taasi jacaalo ma aha an waxaa shardiya in mashaqo lagala kulmayo shaqada shaqadu qofkan abaalmarinta jacaaladu waxay gashaa waxaa shardi ah alcamalu aladii fiihi kulfa camalka mashaqada lagala kulmayo oo qofku uu ku dhibaatoonayo kaasaa shardi ah <coughs> laani waxaan waktiba uusan ku bixin ama uusan ah qofkii yani dhibaatoba uusan kala kulmin kaasi jacaalo lama yihaah wa allaa yatacayana waa inuusan caynoobin camalku shaqadu waxaa kaloo shardiga ah shaqadu inaysan qofku waajib ku ahayn inuu soo qabto amaa haddii ewalba ay waajib kugu ahayd shaqadan inaad qabatid taa jicaalo lama yidhaaho tusaale ahaan maxaa ka mid a ah? qofaa waxaa ka lumay mobilaa ka lumay markaasuu yidhi mobilkayga qofkii ii keena labaatan dollar ayaan siinayo tuuggiyaa keenay la tuugu aha qofka xaday kiiyaa keenay dee kaas ma jacaaluu leeyahay abaalmarina axkaamtii jacaalada miyuu geli maayo ma gelin لأnn adiga inaad soo celiso waajibayba kugu ahayd maadaama kaasib aad tahay tuug aad tahay tuug haddaad tahay shaqadan soo celinta ah sharcigaa waajib kaaga dhigay cid abaal kugu siinaysa iyo cid yani kaaga mahad celinaysa iyo cid jacaalo aada uga helaysaah ma jirto marka waxaa shardiga ah, shaqadan jacaalada marka la qabanayo allaa yatacayana camalku waa inuusan qofka ku caynoobin amaa haddii camalkaas inaad qabato sharciguba waajib kaaga dhigay dee jacaalo lama yihaah mana lagu abaal marinayo waxaad ku mutaysanaysana ma laha wa allaa yuaqata waa inaan la waktiyeyn camalkaas shaqada jacaalada waa inaan wakti loo qabo haddii wakti loo qabto jacaaladu way buri liannahu masaalixdii iyo danihii iyo ulejeedooyinkii jacaalada laga lahaa ayaa meesha ku baaba haddii wakti loo qabto oo tusaale ahaan qofku wuxuu yidhi mobilkii iga lumay hal saac gudihiisa qofkii igu soo celiya labaatan dollaran siinayo ma ansaxay jacaalada haddii wakhti loo yeelo ma ansaxay leannu qofkii waxaa dhici kartaa hal saacba inuusan ugu suurtogelin mobilkii keenidiisii in hal saac uusan ugu suurtogelin ayaa suurtogala oo u baahan yahay wakhtiga aada qabatay wakhti waasac ka ah wakhti waasic ka ah oo ka ballaaran inay shaqadu ay kalifaysaa dhici karto marka jicaalada sharcigu ma ogolaa in wakti lagu xidho shardu jucli ljicaalati haadaa midkani shardu jucli ljicaalati abaalmarinta yeeliddeeda shardigeedii abaalmarin qofka marka loo yeelayo yacnii jucliga waxaa loola jeedaa wixii uu qaadan lahaa wuxuu qaadan lahaa nafteeda waxaan ka soo hadalnay shaqada la qabanayo shuruudaheedii halkana sheekhu wuxuu ka hadlay waxaa weeye waxa la qaadanayo abaalmarinta ah oo qarashka ah waxaasi shuruudaha sharcigu uu xiray shardu jucli ljicaalati abaalmarinta midka loo yeelay oo qarashka la qaadanayo weeye jucligii qarashkaa shardigiisii shardu hamani اlmabiici shaygii la kala iibsanayay lacagtiisii lacagtaa shardigeedii oo kale lacagta wax lagu kala iibsanayo shuruudaheedii oo kalea isagana loo xiri oo lacagta maxaanu ku soo qaadannay beeca markaanu maraynay waxaa shuruudda lacagaha ka mid ahaa an yakuuna macluuman waxa wax lagu kala iibsanayo waa inuu yahay wax laysla og yahay oo majhuul uusan ahayn hadduu yahay wax majhuula ah, tusaale ahaan waxaa tihi mobilkii qofkii ii keena waa ka farxinaa tir waa ka farxin farxaddu intee la egto qofba waxbuu ku farxaa xuduud ma lahan ma ansaxayso taasoo kale ama anaa qancinayaa tiri jicaalo ma aha taas anaa qancinayo jicaalo ma aha wax macluuma waa inaad sheegtid jicaalada shuruudaheedii ka midta wax macluuma inaad sheegtid mobilkii qofka ii keena yacni toban dollaran siin labaatan dollaran siin wax uun sheeg laakiin haddaad tiri anaa ka farxinaya iyo anaa qancinaya iyo anaa maaragtaahay abaal marinaya iyo waxaasoo dhan waxaa wey wax majhuula wax majhuula jicaalada kuma ansaxayso shardu siiqati اljicaala hada midkani shardu siiqati اljicaalati abaalmarinta siiqadeedii siiqadaas shardigeedii siiqada waxaa weye waa hadalka dhex maraya labada qof qofka shaqada loo qabanayo iyo qofka shaqaynayo shardu siiqati اljicaalati jicaalada siiqadeeda shardigeedii lafdun waa dhawaq dhawaqaasoo min طarafi اlmultasimi qofka wax isku laasim yeelay dhinaciisa ka ahaaday oo qofka lacagta isku waajib yeelay inuu bixinayo qofkaas waa inuu hadlo hadalkaasoo yadullu tusinaya calaa idnihi shakhsigaas idankiisa tusinayo fil camali shaqadii inuu fasaxay in uu idmay lafdi tusinaya waa inuu ku dhawaaqo bijuclin bisababi juclin abaalmarin sababteedana inuu shaqadaas ku idmay lafdi tusinaya waa inuu ku dhawaaqo waa inuu ku dhawaaqo hadal tusinaya in shaqadii loo qabto inuu dadka u fasaxay weliba uuna ugu fasaxay jucli uu bixinayo juclida waa abaalmarinta uu bixinayo lafdigaas inuu ku dhawaaqo waa laga maarmaan lafdun waa dhawaq dhawaqaasoo min darafi lmultasimi qofka wax isku laasim yeelay dhinaciisa ka ahaaday dhawaqaasoo yadullu tusinaya calaa idnihi shaksiga idankiisa tusinaya fi lcamali shaqadii uu idmay bijuclin bisababi juclin abaalmarin sababteedana uu ku idmay shaqadii in lagu qabto shaqadii waa idmay oo qofkii maaragtaahi baadidaydii ii soo celiya gaarigii ama maaragtaahi gaadiidka iga lumay ama moobilka iga lumay qofkii ii soo celiya wuxuu iska leeyahay intaasoo qarash waa inuu yidhah waa inuu dhawaaqo oo u hadlo niyada kaliya ma kaafinayso hadduu iska niyeysto uusan dhawaaqin uusan hadlin jicaalo noqon mayso sheekhu marka muusan sheegin darafka kale yacni in hadal laga rabo ama siiqo laga rabo waa qofka shaqada qabanaya qofka shaqada qabanaya qabiiltu inuu yidhaaho shardi ma ah oo sida sheekhu hadda uusan uga tegeyba yacni laa yushtaradu lilcaamil siiqatun qofka shaqaalaha looma shardinayo siiqo inuu hadlo oo yidhaaho waa aqbalay shardi ma aha keliya waxaa laga rabaa un shaqadii inuu ku dhaqaaqo shaqadii inuu ku dhaqaaqo unba isaga shardi ah oo shaqadii uu qabto laakiin laa yushtarad lilcaamil siiqa qofka shaqaalaha isaga siiqa looma shardiyo laakiin qofka loo shaqaynayo oo abaalmarinta bixinayo qofkaas waa sida uu sheekhu inoo sheegay waa inuu hadal uu ka soo fulo hadalkaasoo tusinayo shaqadii inuu idmay shuruudu caaqidi iljicaala haadihii tani shuruudu caaqidi iljicaala abaalmarinta heshiiskeeda qofka gelaya shuruudaheediiu abaalmarinta heshiiskeeda qofka gelaya shuruudaha uu iska leeyahay ayuu sheekhu inoo sheegay shuruudu caaqidi اljicaalati jicaalada heshiiskeeda qofka gelaya shuruudihiisii arbacatu afar shardigu labadan qof oo heshiiska wada gelaya waa qofka loo shaqaynayo baadidii loo keenayo iyo kan shaqaalaha afar shardiya loo xiri idlaaqu tasarufi اlmultasimi qofka qarashka isku laazimiyey tasarufkiisa tasarufkaasi deyntiisii waa shardi qofka qarashka isku laasimiyey waa inuu qof yahay sharcigu uu u fasaxay tasaruf maalkiisa inuu ku tasarufo oo sadaqo uu bixiyo oo uu beec sameeyo oo ganacsi uu sameeyo qof sidaa sharcigu uu u fasaxay waa inuu qofka uu yahay maxaa baxay maxjuuru calayhigii aanu soo marnayoo yacni maalkiisiiba aan loo fasixin inuu beec iyo ganacsi iyu ku sameeyo qofkaasi jicaalo ma geli karo heshiiskeeda gaar ahaan waxaa laga hadli multasimka shardigani wuxuu u yaallaa multasimka multasim waxaa loola jeedaa waa qofkii shaqada loo qabanayo qofka shaqada loo qabanayo lacagta bixinaya waa inuu yahay maxjuuri calayhi waa inuusan ahayn qof tasarufkiisa sharcigu fasaxay waa inu waxaa kaloo meesha soo gelaya saqiiradii iyo dadka majaaniinta iyo dadkii waalnaa iyaguna heshiiska jicaalada ma geli karaan yani iyagu qarash ma bixi karaana loola jeeda kuwii qarashka bixinaya waa darafkii qarashka bixinayay ma noqon karaan ma noqon karaan wakhtiyaaruhu shaksiga ikhtiyaarkiisiina waa shardi wakhtiyaaruhu shaksigan multasimka ah ee lacagta bixinaya ikhtiyaarkiisiina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofkan dhahayo baadida haddii la ii keeno qarashaan bixin waa inuu ikhtiyaarkiisa sidaas ku yihaaho oo heshiiska ikhtiyaarkii uu ku galo haddii ikraah uu jiro oo lagu khasbo ma ansaxayo jacaaladaasi ma ansaxayso wa cilmulcaamili shaqaalaha cilmigiisiiu bililtisaami laasimsiga qarashka laysku laasimiyey inuu ku cilmi leeyahay iyadana waa shard shuruuddii waxaa la galay shaqaalaha marka shardigan shaqaaluhu khaas ku yahay shaqaalaha waxaa shardi ah inuu og yahay in meesha qarash laysku laasimiyey oo ninka baadida loo soo celinayo baadida loo keenayo loo shaqaynayo inuu qarash isku waajib yeelay inuu og yahay waa shardi markuu shaqada qabanayo yacni waxaa loola jeedaa an yacmala wahuwa huwa taamic liljra waa inuu shaqada qabto wahuwa taamic asagoo hunguriyeynaya liljrati ujro asoohun guri uga jirto inuu shaqadii ku dhaqaaqal laakiin khayru daanic isagu ah hadduu shaqo isaga dhaqaaqo isagoon ogeynba yacnii baaqaas lacag la siin qofkii baadida keena iyo isagoon waxaasba ka warqabin ayuu iska keenay alaabtii waxba ma lahan abaalmarin ma lahan jacaalo ma lahan qofka waxaa shardi ah an yacmala wa huwa taanic waa inuu shaqeeyo asagoo damac ku jiro oo inta maqlay qarashaa lasisiina isagoo maqlay waa inuu sidaa ku shaqeeyo ee shardiga wa ahliyatu اlcaamili shaqaalaha u ahl noqoshadiisiiya shardiga shaqaalahaasoo almucayani ee la magacaabay oo si gaara loo cayinay lilcamali shaqada inuu u ahl noqdana waa shardi caamilka shaqaaluhu laba u qeybsama waxa weeye caamil mucayan iyo caamil gayru mucayan sheekhu hadda wuxuu ka hadlaya waxaa weeye caamil mucayan caamil mucayan waxaa loola jeedaa waa qof gaar ahoo loo magacaabay shaqadii oo la yidhi hebelow alaabtaa haddaad ii keentid oo baadida aad ii keentid lacagtaasaan ku siin haddii qof gaara loogu diray shaqada loo diray waxaa shardiga shaqada inuu ahal u yahay xilligaa shaqada loo diray inuu shaqada uu ahal u yahay shardigu shaqada uu ahal u yahay maxaa loola jeedaa bimacnaa qudratuhu cala alcamal waa inuu shaqada awood u leeyahay waqt الnidaa wa waqt الraddi waktigii baaqa la jeedinayuu dhahayay shaqadaa qofkii ii keena lacagan siin iyo xilliguu soo la soo celinayay alaabtii intaba waa inuu awood u lahaa inuu markaas yani shaqadii uu qabto asaga marka inuu shaqada qabto bis oo shaqadaa inuu qaban karo awood u leeyahay unbaa loo sharday shaqaalaha dhinaciisa marka halkaa maxaad ka fahmi laa yushtaradu fi اlcaamili an yakuuna baaliqan shaqaalaha looma shardinayo inuu qaangaar noqdo shaqaalaha inuu qaangaar noqdo looma shardinayo hadduu yahay eh, xaddu tamyiis haddii caruurtu ay gaaraan waa caruur saqiir oo qaangaar aan gaarin laakiin xadkii wuxuu gaaray salaada la amri lahaa xaddu tamyiis uu gaaray toddoba sano iyo sano ayuu jiraa markaasaa la yihi qof haddaad ii keentid isagoo sideed jir sagaal jira ah, waxaa laleeyahay mobilkayga haddaad ii keentid labaatan dollar ku siin mobilkii u wuu keenay yastaxiqu اlujra ujuradii xaqu u yeelan way masaladan looma shardinayo kitaab uljucaala marka la marayo qaangaar shaqaaluhu inuu noqdo looma shardino maxaa shardiga keliya an yakuuna qaadiran cala alcamal inuu shaqada qaban karo sakiirkuna shaqadan oo kale waa ka adag yahay intuu raadiyo iyagaba ugu badanba baadida yani raadintooda meelo dadka waaweyn aysan geli karin ay caruurtu gelayaan laakiin maxaa shardiga xadu tamyiis inay caqli gaaraan xilligii salaada xilligii salaada la amri lahaa waa inuu sakiirku gaaro shardi maaha marka waxaa shardiga inuu shaqadan jicaalada awoodo bis usoo qaban karo wa ahliyat اlcaamili shaqaalaha wahal noqoshadiisa caamilkaasu almucayani ee la magacaabay lilcamali shaqada uu ahal u yahay almucayan la yidhi maxaa baxay almucayan shaqaale si gaara ah loo magacaabayo shaqada loo diro amaa hayru اlmucayan shaqaale aan si gaara ah loo magacaabin oo maalan si guud ayuu qofku u naadiyo wuxuu yihi man radda daalatii falahu miatu diinaar baadideedi qofkii ii soo celiyay boqol dilaaru leeyahy ama boqol doolaru leeyahay si guud uu u diray dadkii oo dhan u fasaxay shaksi gaara ma uusan beegsan kaas waxaa la yidhaha caamil hayru mucayan hadduu caamilkaas hayru mucayan yahay falaa tushtaradu ahliyatuhu xiina nidaa'i lilcamal markii ninkani baaqa uu jeedinayay inuu shaqada ahal u ahaa shardi ma ahan haddii dadka guudba loo diray uu yahay tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay taqriirka hoose wasuuratu masaladan suuradeeda waxaa weeye caamilkii aan hayru mucayanka ahayn oo loo shardinaynin xilliga baaqa la jeedinayay inuu shaqada ahal u ahaa an yakuuna xaala nidaa hayra ahlin markii baaqa la jeedinayay oo qofkii baadida i keena lacagaan siin lalahaa ahalba uma ahayn shaqada ka sakiirin laa yaqdiru waa sagiiraan awood u lahayn markaa ahaa markii la dhahayo war wixii ii keena baadideedin lacagaan siin sakiir wuxuu ahaa aan xadu tamiis xataa gaarin xadkii xaqli xadkii caqliga aan gaari ثuma yasiiru markaas kabacdii wuxuu noqday ahlan shaqadii kabacdii ahl u noqday markii la dhahayo yaa ii keeno waxaasna ahl uma ahayn saqiir wuxuu ahaa aan caqliba lahayn kabacdii ahlnimadii gaari wayarudu markaasu alaabtii soo radiyey oo u keenay waa likownihi samca nidaa ow balaqahu xiina sayruuratihi qaadiran waa ansixi markaas xilligii baaqa la jeedinayay ahal ma ahayn saqiir aan caqli lahayn ayuu ahaa kabacdiiu ahal noqday waa ansixi oo hadduu yahay caamilku hayru mucayan hadduu yahay waktigii la dhahayay war shaqadaa qofkii soo qabta lacagaan siin shardi ma aha inuu ahal ahaa hadduu hayru mucayan yahay suuraة الjicaala haadihi tani suuraة الjicaala abaalmarinta muuqaalkeedii qaabka jicaalada heshiiskeedu u dhaco suuraة الjicaalati jicaalada muuqaalkeedu an yaquula زaydu licamri waa inuu zayd camar ku yihaaho in radata aabiqii addoonkaygii iga dhuuntay haddii aad ii soo celiso falaka dinaarun hal dinaaraad leeda aabiqaygii kii iga dhuuntay haddaad ii soo celiso marka licamrin hadduu ku yihah maxay noqonaya marka ilaa shaqaalaha labaan usoo qaybinay mucayan iyo hayru mucayan tan sheekhu mihaaliye waxaa weye waa caamil mucayan caamil mucayan masaladii ahayd in radata aabiqii addoonkayga iga dhuuntay haddaad ii soo celiso falaka dinaarun dinaaraad leeda fayaruddu markaasuu camarku soo celinaa hu aabiqi addoonkii dhintay ayuu u soo celin aw mase yaquula an yaquula ama waa inuu isayd yihaaho man radda aabiqii addoonkii iga dhuntay qofkii ii soo celiya falahu diinaar tanna maxay noqoneen hayru lmucayan shaqaalaha marna wuxuu noqdaa mucayan marna wuxuu noqdaa hayru mucayan <laughs> man radda aabiqii qofkii addoonkii iga dhuntay qofkii ii soo celiya falahu diinaaru wey fayarudduhu markaasaa waxaa soo celinaya aabiqii manta ahala qofkii ahal u noqday lilcamali shaqada qofkii uu soo celiyo soo celinta ahal u noqday qofkaasaa markaas xaq u yeelanaya ujradii iyo abaalmarintii alwadiicatu haadihi tani axkaamu اlwadiica tani ammaanada axkaamteedii halkan sheekh wuxuu ka gudageli ammaanaadka <laughs> ammaanaadka iyo axkaamta ay iska leeyihiin ilaahay jala jalaaluhu wuxuu amray ammaanaadka in la xafido in la guto ammaanadana waxay ka mid tahay iimaanka ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay in allaha ya'murukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin amrayaa ammaanaadka inaad u gudataan ammaanaadka dadka iska lahaa oo ahalka u ahaa inaad siisaan ayuu ilaahay idin amri lidaalika waxaa weeye nabigeena salى allahu عalayhi wasalam wuxuu sheegay calaamaadka qiyaamuhu markuu soo dhow yahay ashraadu saaca inay ka mid noqon doonto an turfaca alamaana in dadka laga waayo amaano ammaano in laga waayo ashraadu saacay ka mid tahay ama calaamaadka qiyaamaha ayuu ku tiriyey nebigu salى اllahu عalيh wasalam ammaanadu hadday yaraato in adduunyadii gebagabo ay marayso oo adduunyadii aakhirkeedii iyo meelihii ugu dambeysay inay marayso xataa yuqaala fii bani fulaanin rajulu amiin buu yihi nabigu salى اllahu calayh wasalam ilaa la yihaaho qabiilkaas hal ninaa laga helaa heerkaasaa la gaari yiri nabigu salى اllahu alيه wasalam reer beni fulaan reer qabiil fulaan hal qof oo laysku halayn karo ammaanada iyo wixii loo dhiibto sidoodii loogu iman karo haddii qof wax loogu dhiibana sidiisii ugu geynayo hal qofaa ka jira ilaa qabiilka dhan laga yidhaaho heerkaasaa la gaarayu yuri nabigu salى اllahu alayh wasalam alwadiicatu wadiicadu luqatan min luqatin xagga luqada maa shaygii way shaygaasoo wadica la dejiyey cinda gayri maalikihi shaygaas maaligiisi iska lahay maaligaas gayrkiis agtiisa la dejiyey oo la dhigay agtiisa qofkii iska lahay mooyo qof kale agtiisa la dhigay maxaa loo dhigaa lixifdihi liajli xifdih shaygaa xafidaadiisa dartiisa ayaa agtiisa loo dhigay luqa ahaan iyo sharcigu waa isku dhow yihiin ammaanada xagga luqada waxaa la yidhaah waa wax qof aan iska lahayn agtiisa la dhigo si uu u xafido oo berri loogu yimaado shaygii oo sidiisii ah wa sharcan min sharcin xagga sharcigana wadiico waxaa la yidhaha alcaqdu heshiiska heshiiskaasoo almuqtadi keenaya lilistixfaadi xifdi dalbid keenaya sharciga waxaa la yidhaha heshiiska sheekhu luqadiina muxuu ka dhigay shaygii meesha la dhigayay oo lagu dhahayo shaygan ammaanowi sharci ahaanna muxuu ka dhigay macnowiyuu ka dhigay wadiicadii waa heshiiska labada qof dhex maraya oo lagu dalbanayo istixfaadka heshiiska lagu dalbanayo istixfaad oo qofka looga dalbanayo shayga inuu xafido oo ilaaliyo heshiiskaasaa sharciyan waxaa la yidhaha wadiica la laakiin shaarixa hoose taqriirka wuxuu ku leeyahay wa tudlaqu sharcan aydan wadiicada sharciga waxaa kaloo lagu idlaaqaa cala alcayni almustaxfadati caynta la xafidayo nafteeda waa la heshiiskii uu sheekhu noo sheegay heshiiska in la heshiiska ammaanada lagaaga dalbanayo inaad ilaaliso heshiiskaas waa la yidhaha yiri sheekh wadiica shaarixa hoosena wuxuu kaa leelyahay taqriirka caynta aada xafidaysood ilaalinayso nafteeda sharcigu waa u yaqaanaa caynta aada ilaalinaysood xafidayso ammaanada ah nafteeda sharcigu waa u yaqaanaa wadiica arkaanu اlwadiicati haadihi tani arkaanu اlwadiica tani waa ammaanada arkaanteedu arkaanu اlwadiicati ammaanada tiirarkeedu arbacatun afar wadiicatun cayntii lagugu ammaansaday tii meesha lagu ammaansaday waa cayntii lagugu ammaansaday oo lagu yihi cayntan iyo ilaali iyo xifd wasiiqatun hadalkii waa hadalkii labada qof dhex maray wa muudicun qofkii ammaanada meesha dhigay ammaanada qofkii meesha dhigay wa wadiicun qofkii wax loo dhiibtay waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah wadiic faciil bimacnaa mafcuulah loola jeeda wadiicun qofkii loo dhiibtay afartaas iskale shardu lwadiica haadaa kani shardu lwadiica wadiicada shardigeeda wey wadiicada waxaan kusoo marnay in caynta loola jeedo alaabtii nafteeda alaabtii lagugu lagugu ammaansaday alaabtaa shardiga inaad shardulwadiica wadiicada shardigeeda alaabta lagu leeyahay io ilaali kownuhaa wadiicada ahaashadeedu muxtaramatan ay noqoto alaab la xushmeeyo sharcan alaabta aada waardiinayso or io ilaali lagu yidhi waa inay tahay alaab sharcigu ixtiraamay oo sharcigu ogol yahay in la ilaaliyo wakhti lagu bixiyo waxaa jira waxyaalo sharcigu uusan ixtiraamin maalan waxaa ka mid a aalatulahwi oo kale waxaa ka mid a kelbin laa yanfac shey aan wax nafciya lahayn ayaa ka mida khamradii ayaa ka mida waxyaalahaasoo dhan muxtaran ma aha cinda sharci sharcigu ma ixtiraamo haddii qof kuu dhiibto yihah war khamradan kuu dhiibo meeshana ka soo laabani khamradan dhalada khamrada iisa ilaali war ka kacad leeda xuma ilaalina wadiicamaba la yihahdo waxaas amaana sharcigu ixtiraamkuma laha waxyaalaha noocaas oo kale ah oo sharcigu uusan ixtiraamin ammaano ma galan mana la qaban karo waxaa ka mid a aalatulahwi waxyaalaha qalabka lagu cayaaro muustikada iyo waxaa lagu garaacay ayaa l meeshana ka soo laabanay iise ilaali wadiico ma aha iyagana wadiico ma galaan kuwaas leanna waxaa weeye ashyaa muxtarama cinda sharci ma aha waxyaala sharcigu uu ixtiraamo ma aha waa wax sharcigu xurmadii uu ka qaaday <coughs> shardu siiqati اlwadiica haadakani shardu siiqati اlwadiica ammaanada siiqadeeda shardigeedu ammaanada siiqadeeda siiqadaas shardigeed waa hadalka dhex maraya labada qof shardu siiqati اlwadiica wadiicada siiqadeeda siiqadaas shardigeedii allafdu waa dhawaq dhawaqaasoo min axadil jaanibeyni labada dhinac oo heshiisku dhex marayo midkood xaggiisa ka ahaada labada qofoo wax isku ammaansanaya mid ka mid aha la rabaa inuu hadlo labadooda inay wada hadlaan shardi ma ah qofka maalan alaabta wataa hadlay wuxuu leeyahay alaabtan waa kugu ammaansaday bs kan kale qabiltu shardi maaha kan kale maxaa laga rabaa inuusan radin bs hadduu ammaanadan aqbalayo waa inuusan radin hadduusan aqbalayna waa inaad tiraahid ma hayn karo wa cadamu raddi celin la-aan celin la-aantaasoo min alaakhari kan kale xaggiisa ka ahday ammaanadu waxay ku ansixi kartaa kan kalena inuusan celin ee qabiltu inuu yidhah shardi maaha inaad iska aamusto waxay ka dhigan tahay yani asukuud daliilu rida asukuud daliilu rida haddaad aamusto waxay daliil u tahay inaad raalli ku tahay ammaanadan inaad ilaaliso inaad aqbashay ay daliil u tahay shardu اlmuudici wاlwadiici haadaa kani shardu اlmuudici qofka ammaanada meesha dhigaya iyo walwadiici qofka la aaminay oo meesha alaabtii lagu aaminay shardigoodii wey labadaas qof shuruudaha sharcigu u xihay shardulmuudici qofka wa meesha wax dhiganaya oo wax ammaansanaya shardigiisa iyo walwadiic iyo kan wax lagu ammaanay shardigooda idlaaqu tasarrufu cuquud badan waan soo marnay oo loo shardinaya idlaaqu tasarruf macnaha loola jeeda waxaa weeye waa tasarufkiisu qofuu sii daysan yahay oo sharcigu uusan xayiraad ku soo ribin dad badanaan soo marnay oo sharcigu uu xayiraad ku soo ribay waxna laguma ammaansan karo iyaguna qof ma dhihi karaan waxaan yahay maxaa ka mid a asibyaana ka mid a carruurtii waxba laguma ammaansan karo iyaguna qof ma dhihi karaan waxaan iyahay ma dhihi karaan cuquudba ma geli karaan majaaniintiyaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sidaas oo kale almusxaf lkaafir musxaf qur-aan gaal yani laguma ammaani karo laguma aamini karo madhihi lama dhihi karo gaalow kitaabkanaan kugu ammaanay lama dhihi karo ma sidii cuquuddan kusoo marnay ilaa beeciisaba ma ansixayno musxaf qur-aana in gaal laga beeciyo ma ansixayno marka idlaaqu tasaruf waa shardi shard اlwadiica suuraة اlwadiica haadihi tani suuraة اlwadiica tani waa muuqaalka wadiicada suuraة اlwadiicati ammaanada suuradeedii an yaquula zaydu licamrin zayd waa inuu camar ku yihaah awdactuka waxaan kugu ammaansaday haada kan kaasoo alkitaaba kitaabka fayaquula camrun camarna uu yihaah qabiltu waa aqbal ow amase qabiltu uusan dhihine yaakhud alkitaaba kitaabka uu ka qaado bis isagoo iska aamusa labada ku ansixaya inuu iska aamuso kitaabka uu ka qaado ama yidha waa kaa aqbalay amaanida inuu yidhah labada way ku asi alfaraa'id haadihi tani axkaamu alfaraa'idi faradyaalkii waxyaalihii la qoondeeyey dhaxalkii la qoondeeyey faraa'idku waa jamcu fariida fariida ayaa mufradkiisu ahaa fariidadu waa faciila bimacnaa mafcuula ayaa laga keenay faciila bimacnaa mafcuula yani faraa'id kuwii la qoondeeyey kuwa la qoondeeyey maxaa loola jeedaa yacni qof walba dhaxalka ilaahay u qoondeeyey qof walba dhaxalka ilaahay si gooniya uu qeyb u siiyey wixii la qoondeeyey oo dhaxalkii la qoondeeyey oo qof walbaa qismigii loo siiyey cilmigan faraa'idku waa cilmi aada u ballaaran nebigeenana salى اllahu calayhi wasalam wuxuu nagu booriyey inaan baranno xadiis waxaa jiray ibnu maaja uu sunankiisa ku wariyey ee nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu yihi tacalamu اlfaraa'ida cilmiga faraa'idka ee dhaxalka barta cilmiga dhaxalka barta inuu yihi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wacallimuuha annaasa dadkana bara cilmiga dhaxalka dadka bara faini mru'un maqbuud waxaan ahay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qof la qibdoonaya oo geeriyoonaya ayaan ahay ee inta aan noolahay cilmigan bartuu dhihi jiray nebigu salى اllahu عalيه wasalam waina hada اlcilma sayuqbadu cilmigan faraa'idkaa ummadda waa laga qaadi doonaa ummadda waa laga qaadi doonaa watadharu اlfitan fidnooyinaana soo bixi doona qiyaamuhu markuu soo dhowaado xataa ina اlاثnayn xataa laba qof ayaa yakhtalifaan waxay isku khilaafi doonaan fi اlfariidati اlwaaxida masalo dhaxalaho oo qof loo qoondeeyey qofkaasi ma huluu leeyahay ma rubucuu leeyahay ma sudusu wax ku dhexlaa ayaa laba isku khilaafi doonaa falaa yajidu qofku ma helayo man yaqdii beynahumaa heer waxaa la gaari qof labadaa qof kala saarta ee kala xukunta in la waayo yiri nabigu salى اllahu alayh wasalam waxaa kaloo soo arooray xadiis kaleo nabiga salى اllahu alayh wasalam uu yihi tacalamu اlfaraa'id fainahu min diinikum cilmiga dhaxalkee faraa'idka barta diintiinuu ka mid yahay wa inahu nisfu اlcilmi waana cilmiga barkiis lannahu cilmiga qeybna waxay khusaysaa nolosha bini aadamka qeybna waxay khusaysaa bini aadamku markuu dhinto sidii hantidiisa loo qeybin lahaa wa inahu awalu cilmin yunzacu min ummatii waa cilmiga ugu horeeya oo ummaddayda laga siibi doono uu rasuulku salى اllahu alayh wasalam cilmiga ugu horeeya oo ummaddayda laga siibi doono wuu yihi rasuulku salى اllahu alayh wasalam walidaalika kitaabkan raxbiyada ah ee faraa'idka ka hadla wuxuu yidhi wainahu awalu cilmin yufqadu fi اlardi xataa laa yukaada yuujadu uu beydkiisa ku yidhi wainahu cilmigan faraa'idku awalu cilmin yufqadu cilmiga ugu horeeyo dunida laga weyn doono cilmiga ugu horeeya oo ummaddu ay halmaami doonaan oo la weyn doono fi lardi dhulka dhexdiisana laga weyn doono xataa laa yukaada xataa laa yakaada ilaa uusan ka sigin yuujadu in la helo qof dhaxalkan yaqaana ilaa laga yani laga sigo in la waayaba oo dunidaba aan laga helin marka sidaasuu cilmigan faraa'idku wuxuu u yahay cilmi muhim ah alfaraa'idu faraa'idku jamcu fariidatin fariida jamceedii fariido oo faciilo ah ayaa faraa'id lagu jamciyey facaa'il ma'kuudatun hiya fariidadu ma'kuudatun waxaa laga soo qaatay min alfardi fariidana waxaa laga soo qaatay fardi fardiga waxa weeye waa qoondayn ama qaybin fardiga waa qaybin ama qoondayn wax la qaybiyo wa huwa fardiga naftiisu luqatan min luqatin xagga luqada ataqdiiru qoondaynu fardiga waxaa la yidhaha qof walba waxay lahayd in la siiyo oo loo qoondeeyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana faraa-id waxaa la yidhaha ismun waa magac magacaasoo linasiibin nasiib u nasiibkaasoo muqadarin la qadaray sharcan min sharcin xagga sharciga loo qadaray liwaariina loo qadaray qof wax dhaxlaya loo qadaray <coughs> xagga sharciga sheekh wuxuu yihi faraaidka waxaa la yidhaha ismun magac magacaasoo linasiibin nasiib u sugnaaday nasiibkaasoo muqadarin la qadaray sharcan min sharcin xagga sharciga laga qadaray yacni sharciga nasiib uu qoondeeyey oo uu qof walba u qorsheeyey liwaarihina loo qadaray qofka wax dhexlay qofka wax dhexlaya nasiibka sharcigu u qadaray kaasa waxaa la yidhaha faraaid la yidhaha faraaid maa yatacallaqu bitarikati اlmeyt haadaa midkani ma xukmu maa iyo ladii kay xukunkiisu yatacallaqu huwa maagu la xiriira bitarikati lmeyiti meydka tarikadii uu ka tegey la xiriira halkan waxaa looga hadli hantida meydka uu ka tegey see la yeeli meydku hadduu hanti ka tago ma layska dhaxli mase waxaa laleeyahay wardeyn ma lagu leeyahay iyo mahar ma lagu leeyahay ninka dhintay iyo rahan ma jirtaa alaab rahana oo rahan ahaan looga haysto ma jirtaa war lacagtan sake ma lagu leeyahay xuquuq ilaahay ma lagu leeyahay war xaj ma lagu lahaa qofkan dhintay dhintayoo xajku ma ku waajibay su-aalahaas soo kama horeeyaan dhaxalkii waa laasim su-aalahaasa ka horeeya iska dhaxal maa qofku markuu dhinto la dhihi maayo dhexda noo dhiga dhexda noo dhiga ma jirto dhexda noo dhiga waxaa ka horeysa xaq ilaahay maalkan ma lagu leeyahay sake ma lagu leeyahay sanadkan sakadiisii ma bixi ma laga bixiyey marxuumka intuusan dhiman zake ma lagu lahaa islaantu meher ma ku lahayd meher ma jiraa xaj isaga ma lagu lahaa xaj waajiba oo isan soo xajiyin ma jiray alaab rahanuhu ma jirtaa guri rahan loo haysto oo intuu dayn u qaatay marxuumkii oo rahan looga haysto ma jiraa gaari rahan looga haysto ma jiraa waxaasoo dhan dhaxalkii ka horeeya dhexda noogu dhufta waxaasaa ka horeeya dhexda noogu dhufta intaan la dhihin waxaasoo dhana laasim in laga hormariyo yatacallaqu bitarikati اlmeyti meydka hantidiisii uu ka tegey waxaa la xidhiira khamsatu xuquuqin shan xaqa la xidhiirta shantaas xaqoo oo muratabatun la kala tartiibiyey shan xaqoo la kala tartiibiyo sharcigu uu yidhi mid walba midkan ha laga hormariyo mid walba mid laga hormariyo weliba tartiibka noocaasa tarkiibkaasi wuxuu waajib yahay tarikadu hadday yar tahay oo aysan ku filayn deynkii iyo xajkii iyo islaanta meherkeedii iyo wixii oo dhan haddaysan ku wada filayn in saan loo kala tartiibiyo waajib saan loo kala hormaro <clears throat> alأwlu kan ugu horeeya alxaqu xaqigu xaqaasoo almutacaliqu ku tacalluqay oo la xiriira bicayni tarikati ay binafsi tarika tarikada nafteeda tarikada waa hantidii uu ka tegay xaq hantida nafteeda lagu leeyahay ayaa jira horta kaas wax ka horeeyaa maba jiraan hantidan uu ka tegey xaq lagu leeyahy wadaalika zakaati zakadii oo kale tusaale ahaan waxa weeye zakuusan bixinba marxuumka markuu dhimanayo <coughs> xaqii masaakiintii ayaa ka horeeya dhaxalkii <coughs> dhaxalkii marka waxaa ka horeeya xaqii masaakiinta iyo zakadii ayaa laga hormarinay intaan dhexda la dhigan warahni wakarahni ka zakaatii zakadii iyo warahni wakarahni rahantii oo kale dhexda noo dhiga waxaa ka horeysa rahan haddii meesha jirto baraan yani waxaa loola jeedaa tusaale ahaan marxuumkii gaariyuu ka tegay gaarigii ninuu deyn ka qaatay oo laba kun oo dollar tusaale ahaan uu ka deynsaday war kuma aaminaya rahan iken gaarigan sii hayso u hawsha iyadoo sidaasta u dhintay gaarigan waxaa laleeyahy noo soo jiida dhexda noo dhifta aan dhaxalno ninkanaa laleeyahay gaarigan ninkii deynka amu ku siiyey maya gaarigan qaado wixii labadaadii kun wixii nooga soo harana noo soo celi aduu laba kun ka bato gaarigu wixii soo haraan dhexda dhiganayna laakiin hadduu isku fuuqsado labadii kun dadkii dhaxalka meesha ku sugaya ka kacdo waxba meesha uma yaalaan wixii dhamaan rahanaa fuuqsatay rahan ayaa fuuqsatay ka sakaatii sakadii iyo warahni rahantii kaasaa marka loogu hormarin alxaqu اlmutacaliq binafsi tarika yacni hantida xuquuqda ku tacalluqaysa الثاني الحق الثاني xaqa labaad kuwaas markii rahanta iyo zakada la bixiyo waxaa ku xiga mu-anu tajhiizi diyaarinta meydka la diyaarinayay qarashkiisii bilmacruufna lagu diyaariyo wax sharciga lagu yaqaano xadgudub aan ahayn ciriirina aan ahayn in meydka lagu diyaariyo waa xaqa labaad mu-anu tajhiiz waxaa loola jeedaa karfantii meydka midka karfantiisa wixii lagu soo iibin lahaa iyo godka loo qodayo qarashkii lagu qodi lahaa iyo ujratulxaafir qofka godaya ujradii uu qaadan lahaa ujratulghaasil qofka meydka dhaqaya hadduu lacag codsado hadda inta badan lacag maga codsanaada tadawuci fii sabiillahi lagu mayraa meydadka laakiin lacalla hadday dhacdo ujraan ku dhaqaya hadduu yihah ujradiisaa ka horeysa dhaxalka dhaxalka la dhexlayo ujratulghaasil iyo ujratudafni iyo ujratu xaafir iyo kii qabriga godaya ujradiisii iyo waxaasoo dhanaa loola jeedaa mu-anu tajhiis wixii asaga lagu sagootin lahaa meydka bilmacruuf marka sheekhu muxuu u yihi bilmacruuf waxaa loola jeedaa waxaan xadgudubna ahayn ciriirina aan meydka ku ahayn الثaaliثu alxaqu الثaaliث xaqa saddexaad adduyuunu duyuntii duyuntaasoo almursalatu la sii daayey yani rahniyaa laga wadaa rahan laga sii daayo kan saddexaad waxaa weeye waa dayn aan rahan ahayn waxaan soo marnay eh, daynka rahanta iskale isagaaba ugu horreeyey xaqa koowaad oo la bixinayo isagu ahaa laakiin marxalada saddexaad maxaa gelaya marxalada saddexaad waxaa gelaya adduyuun اlmursalatu duyuuntii la sii daayey can irahni rahan laga sii daayey rahan laga sii daayey maxaa loola jeeda waa deynkii caadiga ahay o aan rahan ahayn kaasaa gelaya duyuuntaasoo fi dimati dimada dhexdeeda ahaatay oo qofka yani qoortiisa lagu lahaawo alraabicu alxaqu الraabic xaqa afaraad weli dhaxalkii lama gaarin xaq afaraada haddana socda alxaqu الraabic xaqa afaraad waxaa weeye alwasaaya bihuluث hadda meeshan adduyuun اlmursalatu fi dima maxaa soo gelaya meherkii meherkii islaanta hadduusan siin waa deyn aan rahan lahayn la islaamuhu rahan uma qabsadaan nimanka inta badan deynkii waa laysaga yeelan igu yeelo way maharkii rahankeenna ma yihaahaan rahankeenna ma yihaahaan <coughs> deynkaas marka aan rahanta lahayn wuxuu noqonaa marxalada saddexaadu noqonaa yaa ka horeeya mu tajhiisaa ka horeeya karfantii iyo godkii yaa ka horeeya waxaa ka horeeya xuquuqdii ku tacalluqaysay caynu tarika sida sekadii iyo raanti waasaa ka horeeya alxaqu raabic xaqa afraad alwasaaya dardaaranyaalkii bihulusi saddex ka la dardaarmay marxalada afraad waxaa imanaya intaas markii la bixiyey hantidii laga bixiyey duyuntii mursalada ahayd iyo e, kuwii rahantii iyo zakadii iyo maanu tajhiiskii iyo islaanta meherkii waxaas markii la bixiyey markaa kabacdaa laleeyahay meydku dardaaran ma jiraan qof uu wax u dardaarmo ma jiraan oo uu yidhi haddaan dhinto intaa hala siiyo ma jiraan ay waa jiraa hala hormariyo dhexda noo dhiga intaan la dhihin qofkaa hala siiya labuuxis dhexda noo dhiga intaan lahayn hala siiyo qofkaas <coughs> bithuluth maxaa loogu qeyday saddex ka meelood hal meel hadduu dardaarmay waa la fulina bihuluث waxaa loogu qeyday waxaa wey yacni huluث wax ka badan hantidiisii saddex meelood wax ka badan hadduu dardaarmay taas waxay ku xihan tahay ijaazaة اlwaraha dadkii dhaxalka u fadhiyey waa inay ogolaadaan saddex meelood meel ka badan wax ka badan hadduu dardaarmay hadday iyagu diidaan ay yidhaahaan war annagaaba dhaxalkii u fadhino saddex meelood un baan sadaqo u ogolnahay ka badan ma ogolin de markaas wixii ka badan ma ansaxayo ثuluث iyo famaa iyo ladii kii duunahu duuna ثuluث ثuluث ka sii hooseeya saddex meelood wixii ka yar iyo ثuluث bisa ansaxay wixii ka sarreeya waxay ku xihan yihin warasadu inay ogolaadaan liأjnebiyina weliba waa shardi loo dardaarmay weliba waa in ajnebi loo dardaarmay ajnebi maxaa loola jeedaa de ajnebi ulajeedada ma aha gaal ajnebiya loo dardaarmo waxaa loolama jeedo ajnebi soomaalida taasay u taqaana أجنبي waxaa loola jeedaa yaعnي الadي laa yariث waa midkaan dhaxalka wax ku ayaa أجنبي loola jeeda hadda أجنبي waxaa laga wadaa qof aan dhaxalkiisa wax ku lahayn ayuu ثuluث u dardaarmay iyo wax ka yar qof aan dhaxalkiisa wax ku lahayn oo أجنبيa maxaa baxay haddii qof dhaxalkii wax kule uu u dardaarmana qof dhaxlaya laba xaquu isugu daray xaqii ewel ilaahay siiyey oo dhaxalka ahaa mid kale ugu darayo haddana dardaaran taa lagama yeelayo waxay ku xidhan tahay warasada kale inay ka ogolaadaan kuwa kaleoo dhaxalka wax ku leh waa inay ka ogolaadaan alkhaamis xaqa shanaada alirhu noqonay markaas kabacdiyaa la dhaxla afartaas xuquuq marka hantidii laga bixiyo markaas kabacdiyaa laleeyahay hantidii yaa dhaxalka kuleh dhaxal yaa kuleh markaas kabacdi macna alirhi adaa midkani macna alirhi waa dhaxalka macnihiisii luqatan min luqatin xagga luqada iyo sharcan min sharcin xagga sharciga dhaxal maxaa la yihaah sharcigu muxuu dhaxal u yaqaan luqada maxay u taqaan dhaxal aliru dhaxalku luqatan min luqatin xagga luqada albaqaa-u baaqi noqoshow irhi luqada waxaa la yidhaha wax walboo baaqi ah irhi luqada u taqaano waintiqaalu shayi shay guuridiisa wey min qowmin qolo uu ka soo guuro ilaa qowmin aakhariina qolo kale uu usoo guuro waxaa kaloo luqad u taqaanaa ersiga shaygu inuu qolo inta ka soo guuro qolo kale haddana gacantooda galo luqa ahaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xaqun dhaxalku waa xaq xaqaasoo qaabilun aqbali kara litajasi qaybsasho waa xaq aqbali kara in la qaybsado xaqaasoo yahbutu u sugnaada limustaxiqin qof mutaystay oo xaq u leh u sugnaada bacda mowti man shaksi dhimashadiisa ka bacdina u sugnaanayo shaksigaasoo lahu shaksiga daalika alxaqu xaqaas uu u sugnaa qofkii xaqan lahaay ayaa dhintay qofkii xaqan lahaay markuu dhinto xaqii waxaa la wareegaya dadkii asaga dhexlaaya dadkii asaga dhexlaaya la wareegaya muxuu xaqaasna u yeelanaha qofkaas markuu dhintay ka bacdi liqaraabati liali qaraaba qaraabnimo darteed uu xaqaas u yeelana u mutaysana qaraabadaasoo beynahum a labadan shaksiyo oo isdhexlaya midkan dhintay iyo midka nooloo dhexlaya dhexdooda ahaatay oo amase naxwi an naxwi qaraaba ama qaraabada wax lamida qaraabo maxaa lamida azawjiya zawjiga zawjadiisay ahayn waa isqabeen waa isqabeen qaraabay la qaraabada waa lamidka ugu jeeda sharcigu wuxuu dhaxal u yaqaan waa xaq aqbali karaa in la qaybsado una sugnaanaya lmustaxiqin qof mutaystay bacda mowti man shaksi dhimashadiisa ka bacdina uu xaqaasi uu mutaysanayo shaksigaasoo lahu shaksiga daalika alxaqu xaqaasu markii hore asaga uu sugnaa liqaraabatin uu mutaysanayo li qaraaba qaraabadaasoo beynahumaa labada qof dhexdooda ahaaday ow naxwihaa ama qaraabo wax lamid arkaanu lirhi haadihi tani arkaanu lirhi waa dhaxalka tiirarkiisii tiirarka dhaxalku ku taagan yahay arkaanu lirhi dhaxalka tiirarkiisu halaaثatun saddex wey waarith qof wax dhaxla wa mawruuth iyo midkii la dhexlayay waa qofkii dhintay oo la dhexlay wa xaqun mawruuثun iyo xaqii la dhexlay waa maalkii xoolihii wa xaqun xaq xaqaasoo mawruuثun oo la dhexlay arkaantaa saddexdaa uu iska leeyahay dhaxalka asbaab اlirhi haadihi tani asbaab اlirhi tani waa dhaxalka sababihiisa maxaa keena horta in la isdhexlo qofkan waa in sababahan mid ka mida uu soo galo qofkan markuu leeyahay waxbaan dhexlayn oo dhaxalkan xaq ku leeyahay markuu leeyahay waa in asbaabtan mid ka mida waa inuu soo galo asbaabu اlirhi dhaxalka sababihiisu arbacatun afar wey qaraabatun qaraabanimo wey asbaabta laysku dhexlo waxaa ka mid a qaraabanimo qaraabanimada waxaa soo gelaya aabbanimo aabban u ahay hooyanimo walaalnimo awowanimo waxaasoo dhanaa qaraabanimo loola jeedo wanikaaxu nikaax nikaaxna waa laysku ysku dhaxlaa laba qofoo wax qaraabanimaa aysan u dhexaynin laakiin nikaaxa u dhexeeya nikaaxaasa isku dhaxlaya labadooda mid ka mid a hadduu dhinto midka kale waa dhaxla wa walaa-un xurayn <laughs> waxaa kaloo laysku ysku dhaxlaa anaa xureeyey nikaaxna nagama dhexeeyo qaraabana ma ihin laakiin waayu addoonnimo soo maray waay oo addoonnimo soo maray oo anaa xureeyey qofkaas marka aada xureysay haddii wax dhaxloo qaraabanimaa la waayo wax qaraabanimo ku dhaxla haddii la waayo wax nikaax ku dhexla la waayo adaa kursiga kusoo fariisana kursiga adaa kusoo fariisanay waayo aan xureeyey ayaad leedahay wajihaة الإسلاam islaamnimada jihadeedii asbaabta wax la ysku dhexlo sababka afraad waa islaamnimada jihadeeda islaamnimada jihadeeda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa an yuudaca maaluhu fii beyti an yuudaca maaluhu fii beyt اlmaal waa in maalkii iyo hantidii uu ka tegey la dhigo beytulmaalka beytulmaal maxaa loola jeedaa waa bangi dadka muslimiintu ay waagii hore ay lahaan jireen hadda ma jiro bangigaas waxaa la dhigi jiray alamwaal اlcaama xoolaha guud oo muslimiinta oo dhan ay isla leeyihiin a lagu keydi jiray beytulmaala la dhihi jiray alamwaal اlcaama alxuquuq اlmushtaraka xuquuqda ummadoo dhan ay isla leeyihiin muslimiinta o dhan aa lagu keydin jiray hadhow maalkaas la yeeli jiray waxaa loo yeeli jiray rawaatib اlqudaat wاljunuud dadka qaaliyaalka ahaa waxaa laga siin jiray raatiba shahriya qaaliga bishiiba waxbaa laga sii jiray ciidamada dagaalamaya oo jihaadka iyo aaday waxbaa laga sii jiray baytulmaala la dhihi jiray muslimiinta looga kaalmay jiray marka jihaatul islaamka kaasaa loola jeeda haddii wax dhaxla la waayo qaraabanimo ku dhaxla nikaax wax ku dhaxlana la waayo walaa-ulcidqi wax ku dhaxlana la waayo saddexdaa la waayo see layili xoolihiisa malaska tuuri xoolihiisi lama turay baytulmaalkaa la dhiga baytulmaalkaa la dhiga baytulmaalkiina yaa ku nafcinaya waa amwaal lcaama xuquuq lmushtaraka lilmuslimiin waa xaq muslimiinta oo dhan ka dhexeeya agoontaa laga saacidaa rawaatibta qudaadda qaaliyaalka mushaarkooda laga bixiyaa ciidanka mushaarkooda laga bixin jiray waxaasoo dhana laga bixin jiray lagu taakulan jiray baytulmaalkaasaa marka dhexlaya haddii saddexdii aanu soo marnay mid ka mid a ah haddii la waayo wallahu subxaana watacaala alam